بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم العمريدي رحمه الله باب لا العاملة عمل إن وحكم لا كحكم إن في العمل فانصب بها مناكرا بها اتصل mudaafan aw mushaabiha almudaafi kalaa gulaama xaadirun mukaafi laakin idaa takaararat ajraytaha kadaaka fi licmaali aw algaytaha wacinda ifraadi ismiha lzami lbina murakiban aw raafcahu munawina kalaa akhun walaa abun wansib aba ayda wain tarfac akhan laa tansiba waxayثu carafta asmaha aw fusila farfac wanawin waaltazim takraara la kalaa caliyu xaadiru walaa cumar walaa lana cabdun walaa maa yudakar waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii camridiga ahaa gaar ahaan baabkii baabu mansuubaati alasmaa ayaynu ku jirnay marka caawa insha allahu tacaala cashirkeenu waxau ku saabsanaan doonaa laada iyo waxa weeyaan camalfalkeeda ayaa insha allahu tacaala aynu qaadan doonaa wuxuu yidhi naadinku haadaa baabu bayaani llah laa caddaynteeda baabkeedii iyo ridii laga gelaayay weeyi laadii alcaamilati shaqaynaysay amala inna inna camalkeeda oo kale camal falaysay baabkii lagaga warramayey weeyi marka laa alcaamila camala ina wuxuu ku ixtiraazaya ama uu ku saarayaa laada zaa'idada ah manaaka manacaka anlaa tasjuda anlaa tasjuda waxaa kale uu ku saarayaa laadii naahiyada ahayd walaa taqrabuu azina waxaa kale oo uu ku saarayaa laadii ducaa'iyada ahayd laa tu'aakhidna waxaa kale uu ku saarayaa tacaamilada ah ee shaqaysa camala laysa taana iyadana waa ku saaraya marka tan waxaa la dhahdaa laa annaafiya liljinsi ayaa la dhahdaa markaa laadani camalka ay qabanaysaa waa ini camalkii ay qabanaysay ini camal bay shaqayn jirtay sawmahen tarfacu isma eh, tansib lisma wa tarfacu lkhabar camalkaas haysan jirtay ya tansib lisma wa tarfacu lkhabar saw ina camalkaygu saa mu ahayn laana camalkaasoo kale qabanaysa ismigana way nasbinaysaa khabarkana way rainaysaa khabarkana he way rafcinaysaa oo maadaama ay inina xaraf ahayd laana ay xaraf tahay iskuna camalna ay qabanayaan may meelun ku wada sheega sheekh wuxuu meel ugu wada sheegi waayey laadin markay camalkan qabanayso bishuruuin ah, shuruud bay ku qabanaysaa iyado shuruud baa lagama maarmaana shuruuddaa marka la helo ayaa camalka kan a qabani shuruuddaa haddii la waayana camalka kan a samayn mayso waa intaa macnuhu waaya shuruuddeeda waxaa ka mid shuruudda loo shardiyo waxaa ka mid a aduu saddex shardi bay culimmadu kusoo ururiyaan saddex shardi ayay kusoo ururiyaan ila lix shardina way gaadhsiiyaan an yakuna macmuulaaha nakiratayn falaa tacmalu fi lmacaarif labadeeda macmuul ee ay ku camal falayso waa ismiga iyo khabarka waa inay nakiratan waa in ay nakiratan yihiin macaarifta iyaduha kuma camal fasho labada macmuul ee ay ku camal falaysaa waa inay nakiratan yihiin waa shardi an yakuuna macmuulahaa nakiratayn shardiga labaad an tubaashira nakirata an tubaashira annakira nakirada waa inay la baashirto nakiraynu shardinay soo ma ismiga nakirada ah waa inaan la xidhiidho de waayna isku daba dhegan yihin waa inaan la kala saarin waa inaan he la kala saarin fa infasala baynaha wa bayna ismiha faasilun he dee ulqiyat sooma waa la camal gabi weliba takraar baa waajib in la soo celceliyo waan arki doonaa waa shardiga labaad shardiga saddexaad allaa tatakarat inana ah, soo noqnoqon de laadiha waa inayna soo noqnoqon saddexdaa shardi ku soo ururiyaan ilaa lix shardina way gaarsanaan waxay dhahdaan an takuna naafiya waa inay naafiya tahay oo mararka qaarkood naahiyaay noqotaa mararka qaarkood zaa'iday noqotaa hadii kuwa ay noqoto camalka kan asamayn mayso shardiga labaad waxay dhahdaan an takuna naafiyata liljinsi nafyan caaman laa calaa sabiili lixtimaal nafyigana anfiyaysaa waa inay jinsi anfido weliba diidmo caam ah waa inay anfido oo laa calaa sabiil ixtimaal aan ahayn wuxuu ku saarayaa ta waxdada anfido oo camalo camali laysa ta shaqaysa waynu arki doonaa insha allah shardiga saddexaad waxay ka dhigaan an yakuuna ismuha wa khabaruhaa nakiratayn ismigeega iyo khabarkeegu waa inay yihiin nakiratayn waa inay yihiin shardiga afraad waxay ka dhigaan an yakuna ismuhaa muttasilan biha an yakuna an yakuna ismuhaa muttasilan biha ismigeedu waa inuu la xidhiidho iyada waa inuu iyada la xidhiidho shardiga shanaad waxay ka dhigaan an yakuuna ismuha muqadiman calaa khabariha ismigeedu waa inuu soo horeeyo khabarka hadii aanu kasoo horeynin dee waxa weya shuruuda hadii la waayo aan tirinayno ma camal falasa camalka u dambeeya waxay ka dhigaan waa inaan xarfu jer laga horreysiin falow dakhala calayha xarfun lam tacmal hada alcamal camalka kana samayn sida jitu bilaa zaadin oo kale jitu zaadin xarfu jer baa laga horreysiya sooma ma camal lixdaa shardina way idhaahdaan laakiin saddexdaa shardi horeba haddaad ku gaabsatid dee wax badan way kuu bildhaaminayaan oo ah an yakuna macmuulahaa nakiratayn falaa tacmalu fi lmacaarif an tubaashira annakira nakirada waa inaan la xidhiidho allaa tatakarara waa inaan he soo noqnoqon waayo shuruuddaa marka la helo waxay samaynaysaa camalka kan ah tansib lisma wa tarfacu lkhabar mayna basidayna culimo wuxuu yidhi naadimku wa xukmu laa laa xukunkeedu ka xukmi inna kaainu wuxuu ahaaday ka xukmi inna inna xukunkeeda oo kale ayuu ahaaday fi lcamali xagga camalfalka ayuu kula mid ahaaday laadu xukunkeedu waa xukunkii ini ay lahaan jirtay oo inna xaggee xukunkay kala mid tahay xagga camalfalkay kala mid tahay camalfalkii ahaa tansib lisma wa tarfac alkhabar soo garan maysan kaas bay kala mid tahay lakin de shuruud bay ku camalfalaysaa wa xukmu laa laa xukunkeedu ka xukmi ina ay kaainun ka xukmi inna inna xukunkeeda oo kale ayuu ahaaday filcamali xagga camalfalka ayuuna kula mid ahaaday fansib nasbi anta adigu bihaa ay bilaa laa ku nasbi munakaran ay isman ismi ku nasbi ismigaasoo munakaran la nakireeyey munakarkaasoo ittasala la xidhiidhay oo la xidhiidhsaday ay huwa munakarku bihaa ay bilaa laa la xidhiidhsaday mana shuruudii alkaa nagu sheegay wuxuu ku leeyahay ku nasbi laada ismi nakira ismigu inu nakirada ma inaan shardi ka dhigin weliba munakarkaasi waa inuu la xidhiidho shardi ma waka wuxuu ku yidhi fansib nasbi faacilkii waa waajib listitaar le waa ficla male bihaa ay bilaa laa ku nasbi isman ismi ku nasbi ismigaasoo munakaran la nakireeyey ismi la nakireeyey ku nasbi munakarka oo itasala la xidhiidhsaday huwa waa faacilkii munakarku bihaa ay bilaa laa la xidhiidhsaday mudaafan xaalada uu yahay buu la xidhiidhsaday ah, mudaafan xaalada uu yahay buu la xidhiidhsaday ismigaasi mid la idaafeeyey munakarkaasi ow mushaabihalmudaafi ama mudaaf mid shabaha xaalada uu yahay buu la xidhiidhsaday wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi kalaa ghulaama xaadirin mid xaadir ah oo jooga addoonkii mukaafi mid ii dhigmo oo ii beegtooma maaha muxuu ku leeyahay waxaad ku nasbisaa buu ku leeyahay laadii ismi nakira weliba ismigaa nakiradii waa inuu la xidhiidho oo uu ku daba dheganaado waa shuruudii wax ka a ah. soo laba shardi maa ismiga la anwaa buu leeyahay oo anwaacdii wax kamid u kuu sheegay ismiga la saddex mid buu noqdaa inuu noqdo mudaaf inuu noqdo mushabahu bilmudaaf iyo inuu noqdo mufrad waa saddexdaas mid afraad ma jiro saddexdii laba kamid u kuu tilmaamay oo oh, munakarkaasi la xidhiidhsanayaa inuu yahay mudaaf mid la idaafeeyey dee mudaafka waynu garananaa sooma iyo inuu yahay mushaabiha almudaaf mid mudaaf shabahay labada hadduu yahay wuxuu kuleeyahay ku nasbi ku nasbi buu kuleeyahay sheekh soo nasban waynu garana muxuu uga jeeda bimacnaa waa mucraba ee icraab bu leeyahy marka mudaaf waynu garanay dee mudaaf waa ismiga hore ee ka dambe loo idaafeyo sooma laisku tiiriyo mushaabiha mudaaf waa maxay waynu gaari doonaa kutubta dambana waxayba dhigi doonaan matni iyay ku qori doonaane waxaa la dhahdaa maa tacallaqa bihi waa waxa uu ku xidhmo shay-un shay ayaa kusoo xidhmay shayga oo min tamaami macnaahu macnihiisa dhamaystirankiisa wax macnihiisa dhammaystiraya ayaa kusoo xidhmay eeg mudaafka macnihiisu wuxuu ku dhammaystirmaa mudaaf ileyhi ka dambeeya in la helo soo ma mushaabihulmudaafkana waxa uu ku dhammaystirmayaa macnihiisu waxa isaga ka dambeeya kusoo xidhmaya marka xaggaasa iska shabaahaya mudaafka macnihiisu wuxuu ku dhammaystirmayaa mudaaf ileyhiga mushabahulmudaafkana waxa kusoo xidhmaya isaga ayuu macnihiisu ku dhamaystirmaya marka xaggaasa iska shabahen so adda maydaan fahmi mushaabi saasaa looga jeeda waaya sida laa qabiixan ficluhu mamduuxun oo kale eeg laa qabiixan ficluhu mamduuxun kutubta damaan ku gaari doonaa qabiixan ficluhu ficluhu soo ma aragtan ficluhu waa la goday oo waa la rafciyey maxaa rafciyey qabiixan baa rafcinaya qabiixan laftiisaa rafcinaya muna kusoo xidhmin marka wuu kusoo xidhmay laa taalican jabalan jabalan yaa nasbiyey taalic baa nasbinaya laa khayran min zaydin xaadirun min zaydin yuu ku tacalluqayaa khayrantuu ku tacalluqaya muna ku xidhmin marka marka waxaa la dhahmaa tacalaqa bihi shayun min tamaami macnaahu baa la dhahdaa wuxuu ku leeyahay ismigaasi la xidhiidhsanaya isaga oo mudaaf ah ama mudaaf shabahayi tusaalihii mudaafku ku siiyey kalaa ghulaama xaadirun bu inaga inoo qorayahay waxaa iska odhan kartaa laakin kalaa ghulaama xaadin ah, kalaa ghulaama xaadin mid xaadir ah oo jooga addoonkii mukaafi mid aniga ii dhigmo oo ii beegtoomo ma aha waxaa kalood odhan kartaa kalaa ghulaama rajulin rajul ghulaamkii rajulkaasoo xaadirin xaadir ahi waa sifa markaa soo maarti mukaafi mid aniga ii dhigmo ii beegtoomo maaha waxaa kalood odhan kartaa kalaa ghulaama rajulin rajul ghulaamkii xaadirun mid jooga ma aha waaba khabar waa khabarkii laada de mukaafi ma aha mid aniga ii dhigma khabarun bacda khabar bay kuu banaan yihin intuba waaya laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansib ulama ism lah mansuub calaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala akhirihi ulaama mudaaf rajulun mudaaf ilayh soo ma arki xaadirun waa khabarkeegii mukaafi waa khabarun bacda khabar marfuuc calaamatu nasbi damatun muqadaratun cala alya almaxduufa liitiqaa'i saakiniini manac min duhuuriha hiqalu walya lmawjuudatu lilishbaac yadan joogta waa ishbaac lilishbaac laakiin tii ismigu way go-an tahay iltiqaau saakiniin baana loo gooy waka markaa eeg xukunkeegi waynu baranay soo ma haddaba ismigeedu anwaac buu leeyahay ismigeeda saddex baynu u qaybinay waa mudaaf iyo iyo mid mudaaf shabahay iyo iyo mufrad soo hadaba haddaba eeg iyo iyo mushaabihulmudaafka labadaasi waa la icraabaya iyaga waa la icraabaya waa mucrab iyagu bimacnaa yunsabu bilfatxati daahira ow maa naaba canha fatxa soo laguma nasbin jirin ila waa mansuube fatxadii daahirada ahayd baa lagu nasbin ama fatxada wixii naaibka ka noqon jira lagu nasbina soo fada naaibma yeelan jiri wixii naaibka ka noqon jira lagu nasbinaya tusaale musanaa maxaa lagu nasbin jiray jamcu dakar saalimna ya de kii baad ku nasbinaysa mayna basidayn fatxa daahiraha lagu nasbinayaa aw maa naaba canha ama fatxada wixii naaibka ka noqon jiray ayaa lagu nasbinaya haddii uu mudaaf yahay ama uu yahay mushaabiha mudaaf labada xukunkoogu waa sida mufradka miya isagaa noo soo wada insha allah wuxuu yidhi sheekhu fansib nasbi anta adigu biha ay la ku nasbi munakaran ay isman isman ismi ku nasbi ismigaasoo munakaran la nakireeyey munakarkaasoo itasala la xidhiidhay ay huwa munakarku bihaa ay bilaa laa la xidhiidhay mudaafan xaalada uu yahay buu la xidhiidhay itasala faacilkeedana ka xaalaynana mudaafan xaalada uu yahay buu la xidhiidhay mid la idaafeeyey munakarkaasi aw mushaabiha almudaafi ama mudaaf mid shabahay xaalada u yahay buu la xidhiidhay oo tusaalayaasha shaarixu inoo dhigayo wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah ad tidhi laa ghulaama rajulin nin addoonkii xaadirun mid goobta jooga ma aha mukaafi mid aniga ii dhigma oo ii beegtooma ma aha khabarun bacda khabar waka markuu taasi sheekhu inoo sheegay in la camal siiyaa in ay waajib tahay haddee shuruuddaasi la helo wuxuu yidhi laakin idaa takararat ajraytaha kadaaka fi licmaali aw algaytaha laakintu waa istidraakiyadii laakin hadda dee muhmal waa la camal laakin idaa takararat ha yeeshee haddii ay soo noqnoqoto hiya ilaadii haddii ay soo noqnoqoto ajrayta waad socodsiin adigu haa laada ayaad socodsiin ijraa'an socodsiin baad socodsiin ijrahaasoo mithla daaka madkuurka la soo sheegay oo kalea fil icmaali amarsiinta dhexdeeda ayaad ku socodsiin ow alghayta ama waad bilaash yeeli adigu haa laadii baad bilaash yeeliyo muhmil baad ka dhigaysaa mid mulqaada oo la camal galaad ka dhigaysaa wuxuu ku leeyahay laadu hadii ay soo noqnoqoto waxaa la samaynaya labaa kuu banaan bu ku in la camal siiyaa banaan in la amal halleeyaana banaan buu ku oo waxaad iska odhanaysaa laa ghulaama rajulin walaa abd mra'atin xaadiraani shaarixuu inoo qorayo waayo laa ulaama rajul way soo noqnoqotay de soo soo noqnoq way soo noqnoqotay maadaama oo ay soo noqnoqotay lana xidhiidhay eega deeg shardigana yaala waa inaan la xidhiidhay labada wej baa inoo banaan inaanu rafcino iyo inaynu camal siino iyo inaynu camal gadno labaduba way noo banaan tahay labaduba he way noo banaan yihiin icmaalka iyo ilquhu labaduba oo waxaa kala odhan kartaa laa hulaamu rajulin walaa cabdu mra'atin baad odhan kartaa saanaad odhan kartaa waxaa kalood odhan kartaa laa hulaama rajulin walaa cabda mra'atin labada wej baa kuu banaan ay soo noqoto ixtiraazaadkan oo dhan xagga dambe insha allahu tacala inoogu keeni doonaa oo tusaale haddii macrifo ay galaan oo macmuulaadkeedu inu shardi waxa ahaa inay macrifo galaan eh, inay nakiro noqdaane hadday macrifo noqdaan maxaa ka dhalanaya isagaa soo wada insha alla isaga ayaa soo wada laakiin wuxuu kuleeyahay haddii ay soo noqnoqoto nakiradii iyada oo weliba la xidhiidhay ilqi iyo waxa kuu banaananaya maxay iyo icmaal labadu way banaanaanayaan laakiin idaa takararat ha yeeshee haddii ay soo noqnoqoto hiya ilaadii hadii ay soo noqnoqoto ajraytaha waa ficil iyo faacil iyo mafcuul markaa laqmada iska ilaali de ajrayta waad socodsiin adigu tadu waa faacilkii waa adiga hadana laadii bay unoqonaysaa ajrayta waad socodsiin adigu ha laada ayaad socodsiin master iska soo qadar ijraaan socodsiin baad socodsiin kaafkuna waa bimacnaa mili ijrahaasoo mitla daaka madkuurkaa tusaalaha hore lasoo sheegay oo kalea tusaalaha hore lasoo sheegay soo lama amal siin saad hore u amal siin soo kale ad u socodsiin ood u amal siin wuu kuusii fasriyba wuxuu ku yidhi fil icmaali camal siinta ayaad ku socodsiin oo waad camal siin ow ama algayta waad bilaash yeeli adigu ha laadii baad bilaash yeeliyo mulqaat baad ka dhigaysaa waad camalgadi labada wejba ku banaan bu ui ismigeedii oo mudaafa iyo isagoo mushaabmudaaf kuu mufradana waa kan kan inuu soo horisiya haydbe wa cinda ifraadi ismi halzimilbina kolka kolka laqaadi saasaa la odhanaya wa cinda wa cinda caadi baad u wa cinda ifraadis eeg hamsadaas hamsatulwasliga waad iska ridaysaa ta ismi ku jirta daalkaad siinka ku dhufanaysa hadii kale u kaa wacinda ifraadi ismi halzami lbinaa waad odhanaysa markaad qaadaysid wowga qaado walzamta ku dhufo walzam laazim anta adigu albinaa bina laazim cinda ifraadi ismihaa ismigeeda marka uu mufrad yahay agteeda bina u laazim murakaban xaalada yahay laazim mid la istarkiibiyey laada iyo ismiga ayaa las tarkiibinaya oo laysa saaraya aw rafcahu aw rafcal ismi ama ismiga rafcihiisa laazim munawanan xaalow yahay ismigaasi mid la tanwiiniyey wuxuu ku leeyahay ismigii sheekh haddii uu mufrad noqdo ya bina buu ku leeyahay muxuu kaaga jeeda hadduu mufrad yahay yubnaa calaa maa yunsabu bihi law kaana mlaw kaana mucraba ismiga laa haddii uu noqdo mufrad waa mabni waxaana lagu binaynayaa wixii lagu nasbin lahaa haddii mucrab u ahaan lahaa hadda ma fahmi mufradkana baabkan ka hore ad baratay maxaa la odhan jiray maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf mudaafka xukunkiisi hore ad u qaadatay shabiihan bilmudaafna xukunkiisa hore ad u qaadatay mufrad baa saaray soo maa mufradka haddaba xukunkiisu waa maxay haddii ismigi ilaa uu mufrad noqdo sidaanu la dhaqmaa wuxuu ku leeyahay bina u laazim waa mibni marka yubna calaa maa yunsabu bihi law kaana mucraba saw sideedii garan masal ismiga daahirka ayaa mufrad loo jeeda maanta hadii fatxa lagu nasbin jiray dee fatxadii un ku bine tusaale laa rajula ka warama dee rajul waa ismi mufrad u ahaan maxaa lagu nasbin jiray fatxa soo maa mansuubu calaamatu nasbi fatxa soo lama odhan jirin mabniyun cala lfatxi fi maxal nas baa la ohanaya imikada wala la saasa waa mabni musanaha maxaa lagu nasbin jiray ya mabniyun cala lyaa baa imika la odhanaya mabniyun calya baa la ohanaya jamc mudakrsaali maxaa lagu nisbi jiray ya mabniyun calalya baa la ohanaya jamc maanusaalim maxaa lagu nisbi jiray kasro mabniyun cala lkasri baa la ohanaya fatxana iyada wa iska marka eg ismiga laa haddii uu mufrad yahay oo mudaaf aanu ahayn mudaaf mid shabahayna aanu ahayn waa sideedii ismiga daahirka ahe yubnaa calaa maa yunsabu bihi low kaana mucraba haddii uu mucrab ahaan lahaa wixii ee calaamada nusbadu ay noqon lahayd un baad ku binaynaysa waaba inta soo garan ya wa ka murakaban bu ku yidhi weliba xaal aad tahay mid istarkiibinaya oo waxay leeyihiin insha allah inu gaari doona walaalka waynaga yar xoog roonte wuxuu uga jeeda cilatu binihi waa maxay sababta ismiga loo bineeye waaba mucrabe waa su-aasheeda weydiisan ad maxaa loo biney sababka mucrababa maxaa loo bineeyey waay waxay leeyihiin waa litarakubihi maclaa ka tarkiibi hamsata cashara hamsata cashara tarkiibka say isku saaran soo ma aragtaan sidaasoo kale la isku saarayaa laada iyo ismigeeda oo laa rajula saasay ka dhigan tahay waa cinda sibaweyhi wa cinda aljumhuuri naxwiyiinta jumhuurtooda saasay leeyihin culamada qaarkood waa cilatu binuhu waxa weeyi waxay damnisan tahay mintii istiqraaqiyada loodhan jiray macnaheegaa meesha ku jira faqama yaduudu nnaasa canha bisayfihi waqaala alaa la min sabiilin ilaa hindii eg alaa la min sabiilin alaa laa sabiilin alaa laa sabiila saasay noqon lahay mintii baaba la caddeeyey istiqraaqiyada ayd macneheedu marka culimada qaarkood waa cilatu binuhu mayane waa tadamunka ay damnisan tahay ee la damnisiiyey macnaa min alistiqraaqiya oo muuqashadaasaaba u daliilay ban inay soo muuqatay qaarna waxay leeyiin waxay noo fudude tarkiibka khamsata casharo oo kale ayaa la isa saaray laada iyo ismigeeda iyagoo insha alla ka faahfaahsanna kutubta dambaan ku gaari doona markaa eega wa cinda walzam laazim albinaa bina laazim cinda ifraadi ismihaa laada ismigeedu marka uu mufradka yahay agteeda bina laazim murakiban xaalo aad tahay ismu faacil baad ka dhigi kartaa murakiban xaalo aad tahay mid istarkiibinaya oo laada iyo ismigeeda aw rafcahu ama ismiga rafcihiisa laazim munawinan xaalo aad tahay adigu mid tanwiininaya ismiga tii hore ismi mafcuul waad ka labmayn kartaa waayo kalaa ahun walaa abun wansib aban ayضa wain tarfac ahan laa tunsiba wuu sii wadaa weli wuxuu yidhi wadalika tusaale ka qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid a ah tidhi laa ahun walaal walaa abun iyo aabo mawjuudaani ya ma aha wansib nasbi aban ab nasbi ayadla noqode waa in tarfac haddii aad rafiso akhan ah laa tansiba ha nasbin intan wuxuu u jeedaa laada marka ay soo noqnoqoto laadu marka ay soo noqnoqoto lana xidhiidho soo maarti laadi way soo noqnoqotay mubaashirna weeyi oo way la xidhiidhsan tahay ismigii maxaa la samaynaya icmaal iyo ilqaa banaanaa soo ma iyo maxaa banaanaa iyo ilqaabaa banaanaa soo ma kaga warramaya wuxuu ku leeyahay haddii la camal siiyo ismiga dambe awjuh baa ku banaanaata haddii la camal tiro ismiga dambe awjuhbaa ku banaanaada tusaale ismiga hore haddaynu camal siino oynu nidhaahno laa akha u fiirsada laa akha walaa aba ismiga hore waa ke saw akha maa haddaynu laadaa hore camal siino oynu nidhaahno laa akha ismiga dambe saddex wiij baa ku banaanaanaya ismiga dambe saddex wej baa ku banaanaanaya ismiga hore hadii aynu leeda camal gadno leedaha hore aynu mulqaad ka dhignana ismiga dambe laba wej baa ku banaanaanaya fahma marka niyada soo horjeediya haddaynu leeda hore camal siino aynu nidhaahno laa aha waa sidaas laa aha haddaynu sidaa nidhaahno ismiga dambe ee walaa abaa saddex wej baa ku banaanaanaya waxa banaan laa akha walaa aba laa akha walaa aban laa akha walaa abun saddexdaa wej baa ismiga dambe ku banaanaanaya u fiirsada laa akha haddii aynu nidhaahno ismiga dambe walaa ab a ah, ilagu soo noqnoqotay ma saddex wej baa ku banaanaanaya inaynu nidhaahno laa akha isaga waa caadi halka inoo dhiga walaa aba oo isaga aynu kala mid dhigno iyo inaynu nidhaahno walaa aban oo tanwiin saati iyo inaynu nidhaahno walaa abon saddexda wej baa ku banaanaanaya saxiix walala ya nmkadaadanwaa fududahay ilaa boqol shan iyo sagaashan baa laga soo saara waan oo fududina boqol shan iyo sagaashan suura ka soo saaraan inagu intan baa ku kaabsanaba insha alla ma ma waayahay eg laa aha markaynu nidhaano waxaynu odhanaynaa ismi hore marka mamiga laga dhigo suwar badan baa laga soo saara markaa waan iska daynayna ma gaadsiinayna intan baan eegayna bal ya inta kitaabka inoo qoraya laa aha laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansib alisma wa tarfa alkhabra aha mayna ismiyeedaan ad mana ismiyaan culimo waa ismi llah de haye mabniyun cala alfatxi fi maxali nasb ismi lah mana ad mana ismi lahayn walaa abada dambana waa la mid laa tacmal camal inay shaqaynaysaa abana waa ismiyadida khabarkoogun baa go-an mawjuudaani bay noqonaysa mayna basidan taasi waa mid waxaa kaloo inoo banaan walaa aban tanwiin saar laba shaqal walaa aban taa marka aynu nidhaahno laa naafiya mulqaat abantan waxaynu ku cadfaynaa laadan hore ismigeeda maxalunisbe yaalima kaasaynu ku cadfaynaa laada ismi laadaa hore ismigeeda ayaa maxalunisbe yaalla soo ma marka laada ismigeeda ayaa maxalu nisbe yaale kaa hore maxalkaynu kaga cadfana halkaas in maxalka kaga cadfan haddaynu abaan nidhaano u fiirsado fudayde walaa abun baa ku timiday walaa abun haddii aynu nidhaahno laadan waa mulqaat abuntan waxaynu ku cadfaynaa laada maxalkeeda iyo ismigeeda wada socda maxalu rafco yaala ya laada maxalkeeda iyo ismigeeda wada socdaan maxalu rafco yaala ma aadka culmay aad bay ufududayntan waan ku celin doona wayna fahansiinna insha allah haye oo dee waa ibtidaay ma lagu bilaabo jumle awalkeed bay dhaceen dee sooma waa mid labaade laada naasikadii intii ayna gelin ka hor ismigan muna mubtada iska hayn mubtadu marka eeg laa iyo ismigooda wada socda fi maxal rafco yaala sooma marka halkaasaa lagu cadfayaa leey bartaas iyadana geeya marka hadii ismigii la amal siiyo laadii saddexdaasaa ku banaanaanaysa ismiga dambe saddexdaasaa ku banaanaanaya haddii laada hore aynu camal siino laa aha walaa aba laa aha walaa aban laa aha walaa abun ah. laa aha walaa aba way wada caddahay waa banaanyaal iyaduyo si ay u icraabantumaa loo waa basiidba iyadu waa tacmalo camaleyna soo ma laa aha abanna abantan waxaynu ku cadfaynaa laada hore ismigeeda fi maxali nasba walaa abunna laada maxalkeeda iyo ismigooda wada socdaa fi maxali rafca saasaa loo tawjiihinaya wa haddaynu camal sino haddaynu camalkeedna ka warrama laa ahun baad iska tidhi ya laa ahun haddii aad tidhaahdid ta dambe labun baa kugu banaanaanaya labun baa kugu banaanaanaya eeg laa ahun walaa abba laa ahun walaa abba laadani waa tacmalu camal laysa ama mulqaatba ka walaa aabada dambe caadi waa camal fasha dee tacmalo camala inna abana waa ismigeedi saxiix wala la laa aun walaa abon israaci laa aun walaa abon labadooda camal tirto waxaad ka dhigtay eh, laa akun doore mubtadaad ka dhigatay abun todobana da iyadana mubtada ka dhigtay khabarkiina waa usoo qadari waxaan banaanayn laa aun walaa aban baan banaanayn limaada dee meel lagu adfaan jirin marka meel lagu adfaan iyo ismigeedaa yaalaya fi maal raf yaal ya tan maanta meel lagu cadfay eh, waxaan ujeedaa ismigeedaa yaala fi maal nasban ujeeda afan ismigeeda fi maal nasba yaala sooma tan maanta meel lagu cadfa markaa jiri meel lagu cadfo ayaan jirin marka hadii la rafciyo oo la ihmaaliyo ta labada wej baa toddoba ku banaananaya laa ahun walaa aba laa ahun walaa abon walaa aban baan banaanayn markaa lix wej baa soo baxaya shan wej waa jaa hal wejna waa mumtanic lixdaasaan ku gaabsanana haddaynu toore camal siino laa aha tadama saddex baa ku banaan laa aha walaa abba laa aha walaa abban laa aha walaa abun mayna basidayn haddaynu toore ihmaalinana laa akun tadamba labaa ku banaan laa akun walaa abba laa akun walaa abun walaa abban baan banaanayn oo meel loo tawjiihiyo lagu juuqjuuqaan jirin da marka iska basid ma aad waxaa lamid laa xawla walaa quwa taasay ku tusaalan jireen tanuna dul taagnaan laa xawla walaa quwata haddaynu camal siino laa xawla walaa quwatan laa xawla walaa quwatun lana laa xawla walaa quwata ila billah aye haddaynu camal halaynana laa xawlun walaa quwata laa xawlun walaa quwatun maxaan banaanayn laa walaa quwatan baan banaanaanayn dee tusaalayash way badan yihin taasna way ku tusaalan jireen ka soo wadalika tusaale ka qawlika waa odhaanraadayo wixii lamid a aad tidhi laa akhun walaal walaa abun iyo aabbo mawjuudaani laba jira oo jooga maaha wansib nasbi aban aabbo nasbi ayda noqode abka nasbi buu ku leeyahay xilli baa la nasbinaya laakin la soco xilli baa la nasbinaya nasbaan muxuu kaga jeedaa dee tawiintiiba saaraysaa xilli baa la nasbinaya waa marka tore la camal siiyo eeg laa akha walaa walaa aba laa akha walaa abandhe laa akha walaa abun saddexda wa in tarfac haddii aad rafcisid laakiin eeg akhan akh haddii aad rafcisid oo maxay tidhahdid laa akhun haddii aad tidhaahdid laa tansiban ha nasbin iyo aban ab ha nasbin oo ha odhanin laa akhun walaa aban ha odhanin limaada dee meel lagu afaan jiri saxiix walala marka de inta in la dhaafo may ahaynba sababto hadda kitabka inoo qoray ma aad bay ufududa intaas kaaso halkan ixtiraasaadkii buu gudagelaya waxaytu carafta smaha aw fusila farfac wanawin waltazim takraara la farfac rafci wanawin tanwiini waltazim laazim takraara la laa soo celcelinteeda laazim xayu carafta rafci xayu carafta makaanka aad macrifaysid adigu ismaha ay isma laa laa ismigeeda meesha aad macrifo ka dhigtid ismigii rafci tanwiini laadiina soo celceli ya waxaasoo arrin baa ka dhashay de ama waad kala waad kala saartay oo waa loo dhexeeya maxaad samayn rafci tanwiini laadiina soo celceli tusaalihii waa kan laa caliyun xaadirun walaa cumar maxaa shardi ahaa an yakuuna macmuulahaa nakiratayn ismigii baa noqday maxaynu samaynaa waa la rafcinaya horta lagu rafcinaya waad iska tanwiininaysaa laadiina mar labaad baad soo celinaysaa basidayn waad kala faslisay waxaa shardi ahaa an tubashira nakire waad kala faslisay maxaad samayn ismigii rafci tanwiini soo celceli mana basidayn tusaaluu kugu sharxaya eeg kalaa caliyun xaadiru walaa cumar dee calimuna macrifayn dee macrifa ismigi noqday maxaan samaynaynaa rafci sheek horta kolka ugu horeysa tanwiinina caliyun iska dhe aye soona celceliyo walaa cumar u dhade maana soo celi waa la soo celi maaha waa la kala fasliye walaa lana eeg cabdi ayuu ahaa lanaa oo khabarkia lagu kala fasliyey de maa la kala saari ya waxaa lamid ah laha fiiha awlun walahum canha yusufuun maana kala fasli wata haddana la rafciye ismigid awlun laa fiiha awlun walahum canha yusufuun waana la soo celceliyey haye walaa maa yudakar wata haddana mar labaad la soo celiy marka macnaheeg intifaaba waa ixtiraazaadkiiun de haddii ismigii u macrifo noqdo waa la rafcinaya waana la tanwiininaya laazim in la soo celceliya waajib noqonaysa waa la kala fasliyey ismigii rafci tanwiini soona celceli waaba inta mayna basidayn waxayu makaanka carafta aad macrifayso adigu ismaha ay isma laala ismigeeda meesha aad macrifo ka dhigto ow ama fusila la sooco huwa ismigii anha ay can laa laa xaggeeda laga fasliyo dee farfacniyahow rafci oo wanaawin tanwiini oo waltazim laazim takraara laa laa soo celcelinteeda laazim kullu masdarin jaaa calaa wasni tafcaalin ka tanqaadin fa bilfatxi masder kasta sarfigaynu ku gaari doonaa oo ku yimaado wasnu tafcaal sida tanqaad oo kale waa la fadxiyaayo tafcaal baa lagu keenaa ilaa tilqaaa wa tibyaana fa bilkasri labadaa keliya la arkay tilqaa iyo tibyaan oo qur-aanka ku jira ayaa la hoos dhigaa labadaa wasinoo keliya la ilaashada tibyaan iyo tilqaa labadaa keliya weeyaan inta kale soo hadhay tafcaal baa markaas tikraar waa khalad tikraar isku odhanaya takraar baad u dabdinaysaa waxaytu makaanka carafta aad macrifayso adigu ismaha ay isma laalaa ismigeeda ama fusila la sooco huwa ismigii canhaa laada laga sooco farfac rafci waa wixii aad samaynaysay de wanawin tanwiini waltazim laazim takraara laa laa soo celcelinteedana laazim wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa tidhi laa caliyun cali xaadirun mid goobta jooga ma aha walaa cumaru cumarna xaadirun mid goobta jooga ma aha walaa lanaa anaga nooma sugna cabdun adoon nooma sugna walaa ma walaa lanaa anaga nooma sugna ma shay nooma sugna maa shay maagaasoo yudakharu la kaydsado ay huwa maaga mayna basidayn laadani waa naafiya mulqaat laa camal laha caliyun waa mubtada xaadirun waa khabar walaa alwaa xarf cadaf laa mulqaat laa camal laha cumar waa mubtada khabarkeeduna waa maxduuf waa xaadir mayna shuruudi baa la waayey walaa laadaasi waa mulqaat laa camal laha lana waa khabar soo taqadumay aye cabduna waa mubtadiyo muahara walaa alwaa xarf cadaf laa waa naafiya mulqaat laa camal laha waxay ku adfan tahay maadani cabduntay ku adfan tahay haddii kale khabar soo qadaroo lanaa keen maadana mubtada ka dhigo yudakharu jumladaasi waa ficil mudaaric oo muhayaru siiqa naa'ibu faacilki waa damiir mustatir oo maada usoo noqonaya wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa tidhi laa caliyun cali xaadirun mid goobta jooga maaha walaa cumaru umarna xaadirun mid xaadira maaha walaa lanaa anaga nooma sugna cabdun wax addoon ihmaal yihiin oo addoon nooma sugna walaa ma shayna nooma walaa ma walaa lana anaga nooma sugna ma shay maagaasoo yudakharu la kaydsado ee huwa maaga halkaana culimada waxaa nagaga dhamaaday baabkaa loo yaqaano baabullah waxoogaa axkaamteeda ina waxoogaa aadigi ku jira la yar mooda lakin waa iska basid insha allah markaad takraar samaysaan ead ku celcelisaan waa iska jilci doontaa insha allah wallahu aclam subxanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk